قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maktabadda islaamiga ah ee maanta waxaa farxad weyn u ah inay idiin soo gudbiso sharaxa kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab waxaana sharxay fadiilatu shaykh moxamed cabdi umal xafidahu allah allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'idaysta waxaad ka dalban kartaa mashuuraadka maktabadda maanta boggeenna internetka ee cinwaankiisu u yahay www maanta net ama telefoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan soddon iyo shan siddeetan iyo afar eber saddex eber hal ama eber eber afartan iyo shan soddon siddeed sagaal siddeed sagaal afar iyo toban iminkana waxaan idinkaga tegaynaa casharkii koowaad ee kitaabka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن شيخني إن دروس لحريرة توحيدك يقار لحريرة ثلاثة يقار قلوة صولك لحريرة إن إن شاء الله تعالى وحي إلهي نقوى في الجيوب aan uga faa'iidaysan doono bishan ramadaan ee barakaysan duruustii tawxiidka marka kitaabkan mukhtasarka ah hadda aan gudagelayno ayaan insha allahu tacaala wixii ilaahay naga waafajiyo kaga faa'iidaysan doonaa kitaabku waa kitaabu tawxiid kitaabka lawiciisa la yidhaahdo waxaa iskale sheekh maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu caan ku yahay kitaabka horta magaca la yidhahdo waa kitaabu tawxiid laakiin wuxuu caan ku yahay oo dadku u yaqaanaan fatxulmajiid fatxulmajiid baa la yidhahdaa magacaa dadku u yaqaanaan ee caanka uu ku yahay maca magaca kitaabka ma aha waa magaca sharaxa sheekha sharaxa iskale ayaa sharxiisa wuxuu u bixiyey fatx almujiid buu u bixiyey laakiin maadaama dadka kitaabka gaadhay uu ahaa un kitaab sharxi uu la socdo kor kale ay kaga taalo fatxalmajiid ayaa waxaa loo qaatay magaca matniga iyo magaca sharaxa labadaba in laisku yidhaahdo fatxalmajiid in la yidhaahdo kitaabu tawxiid haddadaa tidhaahdo inta kuu garan baaba iska yar xataa dalabat lcilmi kitaabu tawxiid la garan maayo laakiin fatxulmajiid haddaad tidhahdo waa la garan oo waxaa loo yaqaanaa kitaabkii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab marka kitaabka kitaabu tawxiid baa la yidhahda waxaa sharxay kutub fara badan baa lagu sharxay waxaa sharxay sheekha wiil uu awow u ahaa oo la yidhaahdo sulayman ibn cabdillaahi ibnu maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu ku sharxay kitaabka la yidhaahdo taysiir lcasiizi alxamiid sharxi kitaabi tawxiid ayuu ku sharxay shuraaxdiisa waxaa kamid a ah aadka u qiimaha badan sharaxan la yidhaahdo fatxulmajiidka oo uu leeyahay cabdiraxmaan ibnu xasan al sheikh waxa uu u yahay kitaabka sharaxa hore buu ikhtisaar u yahay taqriiban saas wey sharaxa sheekaasaa ka horreeyey kaasuu marka soo gaabiyey oo tahdiid iyo waxoogaa ku yara sameeyey sheekha marka mualifka waa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab mujadidu alqarni athani cashar qarnigii labiyo tobnaad mujadidkiisii wey maxaa yl nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyhi xadiid saxiixa ka sugan oo uu leeyahay boqol sano markii ay dhammaataba ilaahay subxaana watacaala ummadda wuxuu usoo saaraa nin diinta uu cusboonaysiiya oo wixii la khalday iyo wixii laga leexday iyo dadka dib ugu soo celiya yuu ilaahay ummadda usoo saaraa sheekha markaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab dhalashadiisu waxay ahayd kun iyo hal boqol iyo shan iyo toban taariikhda milaadiga markay ahayd buu dhashay dhimashadiisuna waxay ahayd kun iyo laba boqol iyo lixdii yani qarnigii saddex iyo tobnaad awaa yuu geeriyooday noloshiisu marka qarnigii labiyo tobnaad bay ahayd taqriiban marka sheekhu wuxuu ku su-aaday xilli ay dariiqooyinka suufiyadu ay caalamulislaami haystaan oo dadkii ay kusii jeedaan qubuuro iyo amwaad iyo wax uun macnaha waxa weeye ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid a la aaday oo lagu foofay kitaabkii iyo sunnadii nabigana sal alla alay wasalam la iloobay jahli badan xilli uu jiro ayuu sheekhu kusoo aaday markaasu wuxuu bilaabay inuu la jahro addacwa ila tawxiid dadka inba tawxiidkii kitaabka iyo sunnada dib loogu soo celiyo oo asalkii diinta loo qeeco oo loo sharxo oo lagula dagaalamo barnaamijkaasuu sheekhu guddoonsaday aada buuna arrintaas yacni waxa weeyaan hawlo badan ugu bixiyey markiiba sheekha dacwadiisa dad badan baa isgarab taagay oo uu ka mid yahay alimaamu sancaani alamiiru sancaani bilyaman waxau ka mid ahaa raggii dacwat tawxiid oo sheekh maxamed bin cabdiwahaab uu mujadidkeeda ahaa raggii isgarab taagay buu ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa alalusi alusra alalusiya ninkii isaguna ka dhashay caalimka ahaa ee ciraaq joogay baa ka mid isaguna halkaas dacwada ka waday waxaa ka mid a ah rag aada u fara badan oo sheekha ka dambeeyey oo u badan caruurtii isaga ka farcamay oo dacwadan u adeegay labada nina hadda aan sheegaynay baa ka mid a ah. rag kaloo aada u fara badan baa ka mid a dacwadaasi marka qabuul badan bay heshay wabitaali dhanka kale marka la fiiriyo waa lala dagaalamay oo acdaau tawxiid oo dhan baa la dagaalamay ay ugu horeeyaan dariiqooyinka suufiyada markaasaa dacaayad ilaa waxaa la gaadhay in isaga dhalashadiisii iyo asalkiisii xataa in tuhuma loo soo jeediyo oo la yidhahdo macnaha garac buu ahaa ilaa halkaasaa la gaadhay macnaha kitaabka la yidhaahdo uu daxlaani qoray oo kaleeto haddaad akrido yani waa qabandhacyooni waxaa xataa ay gaadhayaan iska badaa iftiraa'aadkooda iyo been abuuradkay ku samaynayaan yani ilaahay buu dhowr ka dhigay nebigii buu sal lla alay waslam salligiisii diiday nebiga ma ogola nebinimo cusub buu sheegtay iska mid ah waxaasoo dhan intay gudbiya waxay yidhahdeen dhalashadiisa horaba sharci ma ahayn halkaasay gaadheen macna waana caadi oo dadku markay jaahiliyaad iyo wax khuraafaada intay ku dhex jiraan oo weliba ay kusoo xididaysteen oo ay kusoo gaadh haysteen markuu u yimaada nin odhanay war waxan waa qalab oo waxan kadaati wax suuban ma ah wax saxa ma ah markuu u yimaado waa caadi inay la dagaalamaan macna da-bigooda wey marka dhib badan buu runtii la kulmay ilaa iyo hadda caalam alislaami oo dhan meel alla meeshaa tagtaba meelay suufiya joogtaba iyo dariiqooyinkeeda haddaad tagto maxamed bin cabdillahi miisku saaran yahay waa la cunaya meel kasta tuuladaa tagtaba macnaha waa la haystaa waxaa lagu haystaa yani itihaamaad aan asal lahayn wax kalena meehe tawxiidka uu dadka ugu yeedhay unbaa macnaha waxa weeye yuu qoonsaday oo lagu haystaa macnaha tawxiidka uu leey uu yani dadka ugu yeedhayna waa uu kii kitaabka iyo sunnada ku yaalay laakiin ummadda in badan oo ka mid a ay garab martay jahli iyo aqoon la-aan daraaddeed ay uga leexdeen tii unbuu yidhi war kusoo laabta wax kale meesha kuma yaal waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a sheekhu markuu kitaabka alifay oo kitaabku runtii aada u intishaaray meel walba gaadhay ayaa waxaa bilaabatay kitaabkii iyo sheekhkii in la israaciyo kitaabka haddaad fiiriso waxa ku yaalay waa aayad qur-aan iyo xadiid keliya waan mari doonaa hadii alla yidhahdo waa aayad qur-aan iyo xadiid waxa uu sheekhu ku darsaday keliyata waxa weeye habaynta iyo qoridda iyo markuu aayadaha iyo axaadiista dhameeyo kadib buu gadaasha wuxuu ka odhanaya waxaa laga faa'iidaysanayaa intaa iyo intaa iyo intaa dhowr qodob buu soo ururinaya intaasuba kuleeyahay marka ma aayaadka iyo axaadiista meesha lagu qoday baa la eersaday dadka intooda badanba waxaa shaki ku jirinba maba yaqaanaan fadcilmajid wuxuu yahayba kitaabu tawxiid wuxuu yahayna maba yaqaanaan shabahaan ibni cabdiraab wuxuu yahayna maba yaqaanaan laakiin dad baa intay dhegta wax ugu shubeen baa waxay ugu sheegeen in uu yahay wax diintii iyo kitaabkii iyo sunnadii iyo nebigii iyo wixii o dhan la dagaalamay saa daraadeed in layska iska jiray inay waajibto kitaabkani marka ninkii horay u yaqaanayna oo buu ka faa'iidaysay ninkaan horay u aqoonin oo ka didsanaana yani barasho ka hor hay necib bay soomaalidu tiraahdaa bal inuu isaga laftiisa wax ka ogaado bal inaad wax ka ogaato waxa meesha ku yaala intaadan carabin oonan fiigin waxa haboon bal inaad isdul taagto tira war waxan horta maxaa ku yaala waxay dhihi jireen nin baa waxaa yani kitaabka oo ciwaankiisa wato sidan oo kale ah yaa nin loo keenay nin carabiga yaqaano wuxuu ahaa qolyahan duruqda mid ka mid ah kitaabkii oo ciwaanka wato markii loo dhiibay yuu diday ninka kitaabka u dhibay oo wuxua nin aada xakiim u ah kitaabkii intuu galka kor ka gooyey oo ciwaankii ka jaray ayuu wuxuu u keenay kitaabkii oo ciwaan la-aan ah markaasuu yidhi bal kitaabka soo akrinayo kitaabkii buu qaaday wuu soo akriyey wuxuu yihi niyo waxa ku yaalahay khayr mooye wax kaleba kuma yahay markaasuu yihi kitaabkii aad ka cararaysa mar dhowdaan kuu keenay ee magaciisa fadxulmujiidka hawaakan buy war khayr kuma yaalla idhaaf bu yihi marka wax ku yaalla shar mooye wax kale kuma yaalla idhaaf sidaas waay marka magacaas hore in laga dido mooyaane waxaa gudaha ku yaalay waa uun kitaabka alle iyo sunada nabiga sal lay waslam axaadiis iyo aayaad qur-aana wey macnaha daraasada marka tawxiidka la daraaseeya waa masale muhima weye oo waa loo baahan yahay ruux haba yaraatee tawxiidka ka dhargi jiraan ka dhargi karana maba jiraba waa cilmi aada u ballaadhan culumta ugu daqiiqsan buu ka mid yahay saas daraaddeed xilli la dhaafo iyo garaadagoyn laga garaadagooyo maba jirtaba dadka qaar baa waxay laga yaabaa inay isleeyihiin war kitaabu tawxiid weligii baa la akrin jiray xerta yaryar baaba hadda akride muxuu sheekhu isugu lugeyni war tawxiidka lagama dhargo nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh maalmihii ugu dambeysay uu sii geeriyoonayay ummadda tawxiidku kala dardaarmay nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh waa maalmihii ugu dambeysay fii xayaatii bacda bidca wa cishriina sana dhowr iyo labaatan sano markuu dadka uu tarbiyinayo waxbarayay ayuu raggiisii nabigu tawxiidka kala dardaarmaya salawatulli waslamu aleyh markuu sii geeriyoonayay marka wax laga darjama maa yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billahi warasuulih ayagoo iimaan ilahay uga markhaati kacay ayaa haddana waxaa lagu yidhi aaminuu billahi warasuuli marka iimaan baa loo diray ku sugnaada waay ku sugnaada oo iimaankii iyo islaamnimadii iyo tawxiidkii sii haysta waay barashadeedu marka waa muhim wey sheekhu kitaabka wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim nusakda kitaabka qaar ka mid ah bisinkaa kadibba wax kale sheekhu muusan sheegine kitaabu tawxiid wuxuu ku bilaabay un kitaabu tawxiidi wa qowli illahi tacaala oo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah xamdaladii iyo salcamadii iyo wuu ka tegey nusakda qaarna waxay leeyihiin oo waxay qorayaan sheekhu inuu bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah inuu macnaha yidhi ayay nusakda qaarkoodna qorayaan bisimka oo marka kutubta lagu bilowdaayo waxaa lagaga dayanayaa kitaabka qur-aanka bismi illahi araxmaani araxiim waxaa kaleeto oo lagu dhaqmayaa axaadiista qaarkood oo nabigeena ka sugan salawatullahi wasalaamu caleyh oo nebigu markuu waraaqa qorayo boqorada oo kale markuu waraaqa u qorayo bismi illaahi araxmaani raxiim buu ku bilaabi jiray axaadiis kaleetana waa jiraano odhanaya wixii aan bismi lagu bilaabin baraka ma laha inkastoo axaadiista muxadisiinta qaar ka mida ah way daciifinayaan qaarna waa taxsiininayaan ragga taxsiininaya waxaa ka mid a ah ibnu salah iyo alimaam nawowi iyo rag noocaas oo kale ah yaa xadiidka taxsiininaya ayib kitaabkiisa marka sheekhu wuxuu ku magacaabay kitaabu tawxiid kitaabu tawxiidi wa qawli llahi tacaala ayuu yihi kitaabka waa la iska yaqaanahay waxaa la yidhaahdaa waa waxa la qorayna waa la dhahaa gacantaadaad ku qorayso shayga la qorayana kitaab waa la dhahaa shayga la qoray waxa lagu qoray ee gudihiisa uu ku jirana ee waraqahana kitaab waa la yidhaha waxaa laga wadaa qoraalkii sheekhu uu sameeyey meeshuu ku ururiyey isugu geeyey baa kitaabka la yidhaha tawxiidkuna waa mawduucu kusaabsan yahay kitaabku tawxiidku waa mawduuca uu kitaab kusaabsan yahay waxaa laga keenay min waxada shay-a shaygii buu keli yeelay idaa jacalahu waaxidan shayga markaad hal mid ka dhigto oo ku labaad iyo ku saddexaad iyo garabkiisa aad ka saarto keligii aada soo taabtaa la yidhahdaa waxada shay halkaasaa laga keenay waa ahaan isdilaaxan tawxiidka waxaa la yidhahdaa ifraad llahi bima yakhtasu bihi min alrububiyati waluluhiyati walasmaai wasifaat ilaahay oo loo keli yeelo waxyaalaha uu goonida ah ilahay addoommadiisa markuu abuuray waxyaaluhu gooni leeyahay waxyaalaha ilaahay goonida uu leeyahay oo keligii loo daayo oo ay ka mid tahay waxyaalahaasi waxyaalaha rububiyadiisa iyo uluuhiyadiisa iyo magacyadiisi iyo tilmaamihiisa iyo sifaatka uu leeyahay waxyaalahaasoo ilaahay loo gooniyoodo ayaa tawxiidka la yidhahda isilaaxahaan saasa la yidhahda culimada islaamku marka tawxiidka way qaybiyaan oo waxay u qaybiyaan mar laba qaybood bay uqaybiyaan marna saddex qaybood bay uqaybiyaan mar laba qaybood baa loo qaybiya waxaa la yidhahdaa tawxiidun fi lmacrifati wlihbaat wa tawxiidun fi alabi wlqasdi labadaas qaybood qolaa u qaybisa qolada saddex bay u qaybiyaanoo waxay yidhahdaan tawxiid luluhiya wlrububiya wlasma wasifaat saddexdaana waa loo qaybiya qaybta hadda mashhuurkee aada loo yaqaano waa qaybta saddexda saddex qaybood oo alrububiya wluluhiya wlasma wasifaat saddexdaasi loo qaybiyo ayaa la yaqaanaa rububiyada waxaa la yidhahdaa ifraad allahi bilkhalqi waalmulki waltadbiir ilaahay in loo gooni yeelo abuurka inuu uunka isaga keligii abuuray in loo gooni yeelo oon cid kale arrintaa lala wadaajin mulkiga iyo boqortooyada addoommada iyo uunkana in loo gooni yeelo oo cid kale wax mulkida ama gacan wax ku haysa aadan rumaynin maamulkooda iyo yani waxa weye badbedelidooda iyo guddoomintooda iyo kashaqayntooda iyo waxsiintooda iyo waxdiidadoodii iyo tadbiirkaana in ilaahay loo gooniyona subxaana wa tacaala taasaa la yidhahdaa tawxiid rububiya yani waa ilaahay oo afcaashiisa iyo aqwaashiisa loo gooniyeelo iyo tasarufaadkiisa oon cid kaleeta lala wadaajinin saasaa la yidhahdaa tawxiidka rububiyada ah tawxiidka noocaasoo kale ah oo ilaahay keligiibaa wax abuuray keligiibaa wax bixiya keligiibaa wax maamula keligiibaa wax mulkiya cid kaleeta wax gacanta kuma hayso tawxiidka noocaasoo kaleeta ah kulli waa laysla ogolyahay cidina doodi kama taagnaa cid ka doodsan ama ilaahay jiritaan jiritaankiisa ama arrimaha inuu gooni leeyahay way yar tahay xataa gaaladii waktigii nabigeena salawatullai wasalaamu calayh maysan ka murantanayn ilahay keligii inuu mulkiga leeyahay maamulka keligii inuu tasarufka leeyahay mayna ka murantanayn <clears throat> tawxiidka labaad waxa wey tawxiid lcibaada ama tawxiid luluhiya labadaba waa la yidhahda macnaheedu waxa weeyaan ilahay oo cibaadada loo gooni yeelo sudullaynta iyo ka amar qaadashada iyo yani waxa weeyaan adeecidda iyo waxa uu jecel yahoo la maro iyo cabsida iyo waxweydiisiga arrimahaasoo dhan baa la yidhahda cibaadada la yidhahdaa cibaadadoo ilaahay subxaana watacaala loo gooniyeelo waxay ku kala gedisan yihiin rububiyada iyo uluhiyada rububiyadu waa ilaahay xaggiisa waxa kasoo fulaya ood rumaysood isagana ku gooniyeesho uluhiyadana waxaa la yidhahdaa waa waxa addoonka ka fulaya waay waxa adiga kaa baxayaad samaynayso ficilkaaga qawlkaaga niyadaada ictiqaadkaaga kulli inaad ilaahay keliyata ula qasado oodan cid kale la aadin uluhiyadana kaasaa la midna addoonku ka fulayaa midna xagga ilaahay weye subxaana wa tacala saasay ku kala gedisan yihin qaybta saddexaad waa tawxiid alasmaa wasifaat ilaahay magacyuu leeyahay oo tilmaamuu leeyahay tilmaamihiisaas in loo ogolaado loo daayo la sugo oo laba tiir bay leedahay oo ilaahay inuu tilmaamona leeyahay magacyana leeyahayna inuu addoonku ogolaado marka labaadna magacyaha ilaahay iyo tilmaamihiisa kuwa addoommada inuusan u ekeysiinin nafyu lmumaahala alihbaat wa nafyu lmumaahala labadaas diin bay ku taagantah in ilaahay loo sugo sifaadkiisa intuu isu sheegay haddana aan kuwa addoommada loo ekaysiinin oo la odhanin ilaahi subxaana watacaala iyo addoommadiisu way isu shabahaan way isu egyihiin haddii ilaahi subxaana watacaala maalan gacan sheegtay gacanta addoommadiiyo de ilaahi subxaana watacaala wax isku dhow maaha maadaama daatadiisi iyo daatada addoomaduba ayna isu arkeen gacanta rabbi waa leeyahay saa waa inaad tidhahdo sugto haddana waa inaad tidhahdato addoommada laakiin uma eg qatcan labadaas tiir ayay ku taagan tahay iyaduna tawxiidku marka nooca <clears throat> su-aal marka tawxiidku inuu saddex qaybood uqaybsamo maxaa daliil ah idinkaa laydin weydiinaya tawxiidku inuu saddex qaybood yahay ma daliil min alkitaab aw sunna qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilahi nnaas mayna sheegin tawxiidku saddex qaybood waayo waxaan rabnaa inaan helno xadiis ama aayad qur-aan odhanaya tawxiidku waa saddex qaybood xag kale xaggee laga keeno ma waxa bidcaa baan akrisanayna hatu aw raggii tawxiidka akristay haye tatabaa masha allah jazaak allah khayr waxaa lagu ogaaday min khilaali listiqraa wa tatabuc nusuus markii adilada qur-aanka iyo sunnada la dhex galay oo aada loo baaray ayaa waxaa la ogaaday mawduuca ay ka hadlayaan aayaadkii axaadiistu inay saddexdaa mawduucun yihiin tawxiidka marka la yidhaah saddexdaa mawduuc ama rububiyu tawxiidku ku saabsan yahay ama uluhiyu ku saabsan yahay ama asmaa wa sifaat buu ku saabsan yahay marka waa baadhis guud oo wakti dheer qaadatay oo dadaal badan iyo juhdi badan qaadatay natiijadii ka soo baxday ayaa waxay noqotay atawxiidu halaathatu aqsaam dadaal dheer kadib waay ayib waxay la mid tahay kalaamka carabiga waa saddex qaybood soo labo dhab ismun wa ficlun wa xarfu soomaa ma daliil addaliil huwa listiqra soma baadhis waay baadhis markii hadalkii carabiga la dhex galo la baaray ayaa waxaa lasoo ogaaday saddexdaa wax ka dheeraada ma jiro saddexdaa waxaan ahayn oo magac kale kala qaadan kara ma uu jiro sidaa markaan leenahay waxa weeye kitaabka iyo sunnada ayaa kulligood waxay kutusayaan si wada jir ah inuu tawxiidku uu saddexdaa qaybood mawduuc ahaan inuu saa uqaybsami karo waxaa saa loogu qaybiya culimada ugu qaybiyaanna waxa weye dadka fahamkiisaa loo sahlayaa dadku inay fahmaan oy istiicaabaan oy gartaan ayay u sahlaysaa taqsiimka noocan oo kale ah in saa loogu qaybiyahay fahamka un bay soo dhaweynaysaa oo keliya taa marka waxay meesha ka saaraysaa yani qolyahan tawxiidka la dagaalama ee duruqda ah ayaa waxay yidhaahdaan qaar ka mida ah, qaarka waxoogaa cilmigalema ah laakiin waa qaarka cajaminimo iyo jahli isugu darmaday wa waxay yidhahdaan tawxiidkaa saddexa markay maqlaan ee waxay odhanayaan ilaahay ilaahay bay saddex ka dhigeen saddex ilaah bay wahaabiyadii sheegeenoo ilaahyo saddexaa jira yidhahdeen bal jahligaas intuu leeyahay firi waxyaalaha layaab kale bay ka mid kuwoodii cilmiga lahaa ee taqriiban carabiyada fahmayey sida daxlaani iyo ragale haddii ay arrinkaasi wax jiro u yahay maysan ka gaabsadeen kutubtooda ku qori lahaayeen laakiin ruuxu hadduu jahalino hayo haddana cajaminimo ugu darmato oo carabigii uusan fahmaynin shayguu meel shahayna inuu la aadaayo waa waa ka surooba waa wax ka suroobi karay marka waxa la qaydinahayo laleeyahay saddex qeybood buu u uqaybsamaa ilaahay ma aha subxaana watacaala ilaahayna ma qaybsamo ee waxaa la leeyahay waa qaybsamaayo waxa weeye waa culuumtii tawxiidka ku saabsanayd wey cilmiga tawxiidka ku saabsan ayaa wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood haddaynu nidhaahno qur-aanku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood maki iyo madani ma laba qur-aan baynu sheegnay waa su-aalse culumta qur-aankaa nidhi laba qaybood ma qaybsanta wax isle ma ah wax yani hadalka laga fahmi karana ma ah laakiin waxa weeyaan jaahilku isagu waxba kama yani wax xeeroo xidha ma jiro intaa kadib tawxiidku waa muhim ahmiyadda tawxiidka waxaa tusaya qur-aanka iyo diinta oo dhan waa tawxiid siduu leeyahay ibnu qayim ibnu qayim wuxuu leeyahay diinta o dhan waa tawxiid kitaabkiiyo sunnadu waa tawxiid maxaa yeelay qur-aanku ama wuxuu ka warramayaa ilaahay iyo magacyadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa iyo aqwaashiisa kaana waa tawxiidka la yihahdo atawxiid alcilmi alkhabari ama meehe dadka ayuu qur-aanku wuxuu ugu yeedhayaa ilaahay keligii in la caabudo oon cid kale cibaadadiisa lala wadaajinin wax kastoo ilahay ka soo haro la caabudana in la tuuro kaasina waa tawxiidka laha atawxiid lilaadi aalabi tawxiid luluhiya waay ama mehe qur-aanku waa amar iyo nahyi warsaa yeela oo saa daaya oo ilaahay daacadiisa iyo rusushiisa daacadooda mara kaana waxaa la yidhahda buuri xuquuq tawxiid wa mukamilaatihi waa tawxiidka xuquuqdiisii iyo waxyaalihii dhammaystiraya waay maxaa yeelay ilaahay baa keli amarkaa tidhaahda macnaha keligii baa laga amar qaataayo la adeeca oo la raaca ama qur-aanku wuxuu ka warramaya dadka ahlu tawxiidka ilaahay siduu aakhare u karaamayn doono iyo adduunyada sida uu u ciisayn ee ugu gargaari taasuu ka warrama taana waxaa la yidhaahdaa waa tawxiidka abaalgudkiisii waay tawxiidka dadkii la yimid abaalgudkoodii wey adduunka ay kuleeyihin ama aakhara ay kuleeyihiin ama mehe qur-aanku wuxuu ka waramayaa shirkiga iyo mushrikiinta iyo ciqaabtay adduunka kuleeyihiin iyo cadaabka aakhara ay kuleeyihiin taana waa ciqaabta dadka tawxiidka ka tagay ciqaabtay leeyihiin oo abaalgudka ay leeyihiin dadka tawxiidka garab maray qur-aanku marka kulligii waa tawxiid bal meel waaduu ka maray kulligii waa tawxiid meelmeelsan waay sidaa marka la yidhaahdo saas daraadeed ilaahay subxaana watacaala tawxiid buu kutubtiisa la soo dejiyey marka la yihaahdo saasaad ku garan karta amarkii iyo nahyigii iyo qisaskii iyo kulligii cadaabkii la sheegayay ciqaabtii ahlu jannihii iyo ahlunaar iyo kulli waxay salka ku haysaa tawxiid baa unbay salka ku haysaa macana intaa kadib waxau sheekhu ku bilaabay kitaabkiisa wuxuu yihi kitaabu tawxiidi wa qawli llahi tacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun kitaabu tawxiidi iyo wa qawli illahi wa waxay ku cadfan tahay ku cadfantahay waxay noqonaysaa kitaabu tawxiidi haadaa midkani kitaabu tawxiidi waa kitaabkii tawxiidka ka hadlayay wa kitaabu qawli illahi tacaala iyo kitaabkii ka hadlayay ilaahay qowlkiisa oraahda ilaahay uu yidhi wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun saas way maanaa oo wa waa majruur ama waxaa laga dhigi karaa mubtada khabarkiisu xateeyo wa qawlu llahi tacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun hada maxaluhu booskiisii waa waa la dhihi karaa wamaa khalaqtu ma aanan abuurin buu alla odhanaya subxaana wa tacaala aljinna jinniga maanan abuurin walinsa iyo insigii ila liyacbuduuni inay caabudaan mooye sheekhu hadalkiisaba kama hormarinin kitaabka ilaahay aayad ka miduu soo qaatay aayaddu waxay tilmaamaysaa xikmadda iyo ujeeddada ka dambaysa abuurista jinniga iyo insiga maxaa loo abuuray waa su-aal weyn wey maxay tahay ujeeddada ka dambaysay in insiga iyo jinniga la abuuray waxaa loo abuuray lilcibaada inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala xikmaddii abuurkay marka ku kutusaysaa ujeeddadii abuurka waxaa weliba ay kutusaysaa cibaadada ilaahay keliguun inay caabudaan bay aayaddu faa ila liyacbuduun waxaa la yidhahda waa istina mufaraa la yidhahda carabiga istinaaka mufaraqana waxa weeyaan waa istinaha aan la sheegin mustina minhudii lama sheegin sidaa daraaddeed waxa la yidhahda min acami laxwaal baa la yidhahda min acami laxwaal macnaha aayaddu waxay noqonaysaa wamaa khalaqtu ljina walinsa lishayin min alashyaa ila lilcibaada insiga iyo jinniga maanan u abuurin wax yar oo xataa waxyaabaha ka mida uma abuurin ilaa cibaadada mooyaane wax kaloo loo abuuray haba yaraatee ma jiro oo aan cibaadada alla ahayn subxana watacala saasay macnaha aayadda faa'idaynaysa saas daraaddeed buu ilaahi subxaana watacaala ibni aadamka wuxuu usiiyey caqliga usiiyey oo rususha loo soo diray oo kutubta loo soo dejiyey si cibaadadaa ilaahi subxaana watacaala addoommada uu abuuray loogu qeexo oo loogu caddeeyo macna cibaadadii maxay tahay marka markuu ilaahay sheegay in cibaadada uu abuuray iyo wuxuu ka dambeysiiyey sheegid uu sheegayo inuusan u abuurin inay isaga wax u taraan daraaddeed wax tar ay aniga wax ii tarayaan uma abuuranin maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yutcimuun ina allaha huwa arazaaqu bilquwati lmatiin wax tar aniga inay wax ii taraan oo nafci iyo maslaxa aniga soo gaadhsiiyaan uma abuurin laakiin maxaa loo abuuray cibaadaa loo abuuray cibaadadana ayagaa loogu danaynay ilaahay subxaana wa tacala wax dana uguma jirto wax faa-iidoo ilaahay uga laabanaysana ma jirto subxana wa tacala maxaa yeele waa aniyun can ilcaalamiin addoommada dhan bu ilahay ka maarna haddaad wada gaaluuno iyo haddaad wada islaamno labada midna ilaahay maynaan dhibin dheefna ilahay maynaan u kordhinin subxaana wa tacala sida xadiidka nabigu tilmaamaya salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin ilaahay addoommada wuxuu cibaadadaa ugu abuuray inay iyagu ku intifaacaan oo iyagu ka faaidaystaan oo abaalgud aakharo iyo wanaag adduun inay ku gaadhaan buu ilahi subxana wa tacala ugu talagalay cibaadadaasaa loo abuuray marka cibaada maxaa tahay marka cibaadada addoommada loo abuuray maxay tahay cibaadada waxaa la yidhaahdaa asalkeeda in addoonku isdulleeyo oo uu isliido oo uu isxaqiro isagoo ilaahay ka amar qaadanaya wuxuu farayna la imaanaya wuxuu ka reebayna ka tegaya markii ilaahay amarkiisu yimaado iyo nahyigiisu addoonku inuusan kibir iyo isla weynan uusan ku jirin uu isdhiibo oo uu hogto oo uu macnaha isdulleeyo oo uu dareemo addoonnimo inuu dullinimadaa qaato oo amarka alla subxaana watacaala dullinimo ku qaato isagoo isdulaynaya cibaadada asalkeedu saas wey waxayna ka timaadaa jacayl iyo weynayn qalbigaabay kasoo fushaan waxayna marku noqotaa acmaal iyo aqwaal iyo afcaal ilaahay uu jecel yahay subxaana watacaala oo raalli gelinaysa taas wey maanaa waxaa ilahay loogu dhawaado waa camal ama waa hadal ama waa ficil ama wax qalbiga ku jira oo ilaahay u jeceliyo raalli gelinaya waa waxa ilahay loogu dhawaanayo cibaadadaw taana waxaa lagu garan karaa sharciga ilahay baa laga garan subxana wa tacala shaygana ma cibaada mise cibaado ma aha kitaabka allah iyo sunada nabi sal lay waslam unbaa laga garan karaa wy maana ayb saas daraadeed baa caliy bni abi aalib iyo mujaahid imaamu shaafici waxay leeyihiin alcibaadatu hiya almru wannahyu cibaadadu wax kalaba ma waa amarka alloo la qaato iyo wuxuu kaa reebo laga hadho way waa taqwada oo kale la macno tahay saasay leeyihin maana saas weyaan marka aayadda waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu cibaado addoommada u abuuray ayib haddii ujeedada ilaahay uu addoommada u abuuray ay cibaado tahay qaar badan oo ujeedadii aan fuliniin sooma jiraan kuwa wixii loo abuuray aawa ilaahay waa loo abuuray markuu leeyahay ah oo qadari ah oo uu ku qasbay oo cid walba aynan ka fakan karin meehe markii ilaahay uu saa ugu talagalay ayuu haddana ilaahay khiyaar siiyey subxaana watacaala iyagaa khiyaar la siiye waxaa la yidhi wartaana ilaahay bay raalli gelin waxaasina ilaahay buu ka cadhaysiin wuu xumayn idinkaa markaa kadib khiyaar leh ama kaa qaata ilahay aada ku raalligelinaysaan ama taa ilahay u necbiya subxana wa tacala mara taas saa daraaddeed bay markaa adoomadu ku qaybsameenoo laba qaybood ay ku noqdeen macana wa qawlihi tacaala waxaa kaloo kitaab uu yahay qowlihi tacaala walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbud allaha wajtanibu taaguut walaqad bacatnaa xaqiiqee waxaanu dirnay fii kulli ummatin koox walba oo dadka ka mida waxaan u dirnay rasuulan rasuul baan u dirnay an icbud llaha ay icbud llaha baan la dirnay rusushii oo w caabuda alle oo wajtanibuu ka fogaada ataaguuta ka xaddiisa la tilaabiyey ka fogaada ka xadkiisa la gudbiyey ka fogaada saasaa rususha la dirnay ummad walba rasuul baan u dirnay bu alla subxana wa tacaala ummadda waxaa la yidhahdaa fi lqur'aan <coughs> qur-aanka kelimada umma la yidhahdo waxay ku soo aruurtay afar manc macno oo kale gedisan macnaha koobaad alumma oo bimacnaa daaifa laga wado daaifa min annaas koox dadka ka mid way soo aroortay sida aayaddan oo kale walaqad bacatnaa fii kulli ummatin ay fii kulli daa'ifatin min annaas koox walba oo dadka ka mida oo meel deganayd rasuul baan u dirnay umma waxaa kaloo qur-aanka ku timid iyadoo macnaheedu uu yahay ninka hogaamiyaha hogaamiyaha diineed zaciimka iyo hogaamiyaha diineed iyadoo macnaheedu yahayna qur-aanka way kusoo aroortay sida ilahi u yihi subxana wa tacala ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilah hogaamiye diineed buu ahaa waxaa kaloo macnaha saddexaad ah oo umma ay ku timaada qur-aanka dhexdiisa bimacna almilla waariiqa adiiniya diin iyo dariiqo la qaado qaab dhaqameed iyadana waa ku timaada ina wajadna aaba'ana cala ummatin waina cala aataarin muhtaduun ummada waxaa laga wadaa diin iyo caadaan kasoo gaanay dhaqan macnaha afraaday ku timaada waxa weyaan bimacna zaman wakti yani muddo waktiga ka mid sida ilah u yihi subxana watacaala fi suurati yuusuf wadakara bacda ummatin wadakara bacda ummatin yani bacda fatratin min azaman wakti kadib ayuu xusuustay fariintii nabiyllahi muusa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu ka soo qaaday ninkii macnaha boqorka u yimid waay marka kelimatu umma halka waxaa laga wadaa koox walba oo dadka ka mid a ah. ilaahay rasuul buu u diray subxaana wa tacaala rasuulkaana waxaa loo sii dhiibi jiray rusushoo dhan laba kelimo ilaahay caabuda addoommow daaquudkana ka fogaada ilaahay caabuda garanaya daaquud ka fogaada maxay tahay daaquudka waxaa la yidhaahdaa sida uu leeyahay ibnu qayim hadalkaasa ugu fiican tacriif laga bixiyo waxaa la yidhahdaa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaac wax walba oo addoommadu ay xadkiisa gudbiyaan oo ama cid la raacsan yahay ah ama cid la caabudaya ah ama id laga amar qaadanaya xaddiisana la tilaabiyo waxaa la yidhaha taabuud baa la yidhaha ibliis iyo shaytaan baa marka ugu weyn waxaa ku jira culamaau suu culimada xukunkee lagu raacsan yahay waxaan sharciga ahayn madaxda iyo hogaamiyeyaasha iyo odayaasha lagu raacsan yahay ee lagu adeecsan wax diinta ilaahay garab marsan dawaaqiidda kuwaasaa la yidhaha nin cid walboo la raacsan ama la caabudayo ama laga amar qaadanayo oo xaddii uu lahaa la tilaabiyey ayaa daabuudka la yidhahda dawaaqiida marka ka fogaada macnaheedu waxa weeye ilaahay keligii caabudo waxaad ku gaalowdaan wax kastoo ilaahay kasoo haray subxaana wa tacaala oo la caabudo ay addoommadu caabudaan ku gaalooba kelimatu tawxiid baa saasoo laba tiir bay leedahay tiirka koobaad waa laa ilaaha oo nafyi ah tiirka labaadna waa ila allah oo ah isbaat ah wax xaq lagu caabudo ma jiro diiddo way qaybta hore qaybta dambena waxa weeyaan ilaahay keligii mooye waa sugid marka aayaddu waxay la macno tahay kelimatu tawxiid oo anicbud llaha waa isbaatkii ilaahay keligii caabuda wajtanibu taabuutana waa laa ilaha oo diidadii waay cibaadada ilahay cid aan hayno oo dhan in loo diido ilahay keligiina loo sugo subxaana watacala saasaa la waxay la macno tahay faman yakfur bitaabuuti wayu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati alwusqaa ninkii ku gaalooba waxyaalaha ilaahay keyrkii ee la caabudayo oo ilaahay keligii rumeeyay wuxuu qabsaday yani mareegtii ama waxaa tidahdaa guntintii adkayd buu qabsaday waa kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid ninkaasaa la yimid oo taxqiijiye wey maana marka ayadda waxay inoo tilmaamaysaa ilaahay rusushu soo diray kasoo bilow nabiy llahi nuux calayhi salaam oo rasuulkii ugu horreeyey dad mushrikiina loo soo diro ahaa ilaa nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh oo lagu soo afjaray rususha laga soo gaadho kulligood isku mabda bay la yimaadeen mabda ay wadeenna wuxuu ahaa oy ula yimaadeen addoommada an icbudu allaha wajtanibu taaguut ilaahay keliga caabuda oo ka fogaada wax alla waxa ilaahay ka soo hadhay la raacsan yahay ama laga amar qaadanayo ama la caabudayo macnaha taa waxaa kutusaya xadiidka nabiga sal lay waslam sidoo kale uu nabigu leeyahay naxnu macaashir alanbiyaai wlaadu callaad diinunaa waaxid haddaanu nebiyadii ilaahay nahay haween badan oo laysla qabo caruurtood baanu nahay callaadka waxaa la yidhahda waa jamcu calla calladana waxaa la yidhahdaa waa haweenka laysla qabo dangalooyin baa la yidhahda soomaaliga dangalooyin la yhahda umalena haweenka faraha badanee laysla qabo haween badan oo laysla qabo caruur ay dhaleen oo aabbahoodna mid yahay hooyooyinkoodna kala gedisan yahaan diintanadu waa mid buu nabigu yuri salawatullah wasalaamu caleyh macnaha ma baanteen macnaheedu waxa weeyaan xaggii aabbaha waa ka midaysan yihiin hooyooyinkana waa ku kala gedisan yihin nebiyadu sidoo kale weeyaano tawxiidka iyo saldhigga iyo gundhigga iyo lafdha lafdhabarta diinuhu waa ka sima yihiin oo tawxiidka ah laakiin waxay ku kala gedisan yihiinoo sida hooyooyinkii oo kale ka dhigan xagga sharaa'icda xalaasha iyo xaaraanta maxaa waxay ku xidhan tahay xilli walba iyo zaman walba iyo bulsho walba iyo maxaa munaasab u ah iyo maxaa macnaha aan munaasab u ahayn bay ku xidhanta laakiin tawxiidka isagu may saa daraadeed baa culimada islaamku waxaa mujmaco laysla ogolyahay tawxiidka waxaa la yidhahdaa waxyaalaha nafsigu galo ma aha tawxiidka iyo akhbaarta iyo nafsigu ma galo maalintii nabiyullaahi nuux la soo saaray wixii tawxiid ahabaa maantana tawxiid ah rusushu isku meel bay marka ka taagnaayeen macna saasay aayaddu tilmaamaysa ahmiyadda tawxiidka ayay aayadduina tusaysa macna wa qawlihi tacaala buu kitaab u yahay waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana ima yablugana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma uffin walaa tanharhuma waqul lahuma qawla kariima waqadaa rabuka rabbigaa wuxuu xugmiyey wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale inaydan caabudin wa qadaa wuxuu xugmiyey an tuxsinuu inaad samafashaan bilwaalidayni labada dalay dhalay ixsaanan samafal inaad u samafashaan imaa yabluganna haddii uu gaadho cindaka agtaada ilmihiiyow alkibara da iyo duqnimo axaduhumaa labada waalid midkood aw kilaahumaa ama labadooduba hadday gaadhaan falaa taqul ha odhanin lahumaa labadooda uffin hadal xanaaqa ha ku odhanin uf ha ku odhanin walaa tanharhumaa hana guulguulin ha canaanaan waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qawlan hadal kariiman oo wanaagsan wakfid dabci oo raarici lahumaa labadooda janaaxa dulli garab dullaysan oo dabacsan u raarici min alraxmati naxariis daraaddeed aad u naxariisanayso wa qul waxaadna tidhaahdaa rabbi rabbigayow irxamhumaa aabbihi hooyo alla u naxariiso kamaa rabbayaani siday ii koriyeen sagiiran xaal aan ahay mid yar anoo yarsay iisoo koriyeen ilaah u naxariiso rabbigaa wuxuu xugmiyey oo uu amray oo uu dardaarmay inaydaan caabudin addoommadiiyo isaga mooye baryin oydaan u yeedhanin oydaan u gawricin oo aydaan kaalmo weydiisanin oydaan ka cabsanin oydaan tala saaranin isaga mooye saas wey macana isaga unbaa arrimahaasoo dhan iskale cidi lama wadaagta alla subxaana watacaala waxyaalaha kale ee la caabudayo ee ama loo yeelanayo hadday awliye yihiin hadday amwaad dad dhintay oo qabri ku jirayihiin hadday gumburada waaweyn ee qubuurta laga duldhisan yihiin hadday nebiye yihiin hadday malaa'ig yihiin waxa la siinaya iyo cibaadadaa la siinaya gardarro wey gar ma ah gardaro wey waa wax macnaha diinta lagaga bixiy ruuxaasi tawxiidkiisu waa dhaawacanye hadduusan islaamka banaanka ka wey wy maxaa yeelay inta rusushaba loo soo diray kutubtaba loogu talagalay waa intaas in addoommada laga gooyo addoommaday ku xidhan yihin oo ilahay keliya lagu xidho subxana wa tacala ilahay ma cid baa macnaha waxa weye laga xiga haddii la war ilaahay keligii ha lagu xidhmo ma cid baa eed laga galay war addoommadan ha laga soo go-o waxba ma tari karaane ma cid baa yani dhib loo geysta cidna dhib looma geysanin waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a ah. allah subxaanau watacaala haddii uu jidayn lahaa cid aan isaga ahayn in la baryi karo loo yeedhan karo shafaaco la weydiisan karo lagu tawasuli karo haddii uu alla banayn lahaa kitaabkiisa meel uu ku sheegi lahaa ama axaadiista nebiga intaasoo diiwaan buuxisay ee hal xadiidoo ka mid a ah laga heli lahaa waxyaalaha ariibkaaba ka mid ah. wixii oo sidaas oo diin aan ahayn oo diintiiba kasoo horjeeda ayaa haddana waxaa laga dhigayaa shayga asalka ah ee maguuraanka ah biyo kama dhibcaanka ah ninkii laga helana muwaxidka uu yahay ninkii laga waayona uu gaalka mubtadicaya wa shirkigii goormuu tawxiid noqotay oo khuraafadii goormay sunno noqotay oo bidcadii goormay sunno noqotay waxyaalaha jahliga macnaa bulshada haysta ka mid waa maqaayiis dhan oo dabagadoontoo isrogtay wey mana jahli daraadii alla marka wuxuu xugmiyey keligay iyo caabuda oo cid kaleeto hayla caabudin ayb qadaaga marka xukumkaas ilaahay wuxuu xugmiyey waa qadaa sharci ah qadaaga waxaa la yidhaahdaa wuxuu laba macno leeyahay macno waa qadaa sharci ah midna waa qadaa kowni ah qadaaga sharciga waxaa la yidhahdaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sal alay slam awaamirta iyo nahyiga kusoo arooray ee addoommada odhanaya waxaa sameeya waxaana ka taga qadaa sharciya la yidhahda wuxuu ilaahay jecel yahay unbuuna ilaahay qadaa sharciga ku sameeya sharcan uu amraa wuxuusan jeclayn ilahay ma amro subxana watacaala qadaana waxaa la yidhahda waa qadaa kowni o waa ilaahay waxyaalaha maamulkee kownka uu ka samaynayo abuurista dilista noolaynta qadaa kowniya la yidhahda qadaaga kowniga ah marka ilaahay wuxuu jecel yahayna wuu xukmiyaa wuxuusan jeclaynna waa xukmiyaa waa midka kowniga ah wey sharcan laakiin wuxuu jecel yahay unbuu sharci ahaan ilahay subxana wa tacala ayib ilaahay ibliis isagaa abuuray oo sharkan iyo fasaadkan iyo shirkiyaadkan iyo gaalnimadan mashiiya ilaahay iyo iraadatiisa unbay ku dhici hadduusan ilaahay doonan ma dhacdeen ibliis oo waxaan oo dhan hormuudu ana ilaahay baabu abuuray subxaana wa tacaala haddana ilaahay subxaana wa tacaala ma jecla ibliis iyo gaalada iyo shirkiga iyo xumaanta ma jecla in alla laa yardaa licibaadi lkufra gaalnimada ilahay lama jecla subxana wa tacala adoomadiisa ayib hadduusan ilaahay waxan jeclayn muxuu u abuuray soo su-aale maa ah. shay aadan jeclayn adiga ma ku tilaabsanay yaa ka jawaabi limaada khalaqa allahu ibliisa walimaada subxaana wa tacaala qadara shirka walimaada qadaa hadihi lashya ana dalika laa yuxibu ma jecla ilahi subxana wa tacala waa necib yahay muxuu uxukmiyey muxuu u qadaray garanay tuu jecel yahay oo sharcigiisa oo addoomadiisa kuwa uu jecelyahay garanay ayib macnaheedu waxa weye shayga la jecel yahay iyo shayga la necab yahay jacaylka laba qaybood ah jacaylka shayga lafihiisa inaad jeceshahay iyo shayga inaad u jeclaato isaga lafihiisa ma ahe laakiin wax kaloo fiican iyo maslaxa ku jirta daraaddeed labadaas yaa loo jeclaada shayga shayga aada lafihiisa u jeceshahay masalan lafihiisaa naafica isaga laftiisaaba manfaca ku jirtaa oo yani waxa weeyaan wanaagsan shayga lafihiisa aan fiicnayn laakiin laga maarmi waayo looga maarmi waayo maslaxo kale iyo dan kale in lagu gaadhana waa jira lakin lafihiisa aan la jeclayn soo ma jiraan tusaale haddaan soo qaadana masalan ruux baa xanuunsanaya isagoo xanuunsanayo oo sakraad ah tibgaasa maalan markaasaa waxaa loo keenay bahal daawaa oo aada u qanaac markaasaa la yidhi daawadaadii waatane isku daawey ruuxii daawadii waa qaadanaya daawadan qaadashadeeda ma jecelya ma rabaa iyada daatadeeda ma jecla maxaa waa qadhaa tahay way qarmuun tahay way urxun tahay lafaheeda ma rabo laakiin muxuu u isticmaalayaa wuxuu u isticmaalayaa dan kaleeto iyo maslaxo kaleeto oon iyada daatadeeda ahaynoo laakiin iyada ka dhalanaya ayuu ku gaadhi rabaa ninka dhakhtarka maalan markuu ruuxa lugta goynayo ama gacanta goynayo ama dabka ku gubayo gubistaa uu gubayo waa necab yahay mana jeclaa muxuu u samaynaya marka waaba necab yahay wuxuu u samaynayaa limaslaxatin tataratabu calaa dalik maslaxo kaloo weyn baa ku jirto la doonayaa inay ka dhalato walilahi almasalu lacla halkanna sidoo kale wey addoommadiiba hadday taasi ka suurowdo ilahay subxana watacala waa kasii xag jira ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa faqriga lama jeclo oo inuu dhibo ma jecla oo addoommadiisa lama jecla abaarta lama jecla oo cudurka lama jecla laakiin cudurkii iyo abaartii iyo dhibkii waxaa lagu gaadhayaa oo ka dhalanaysa maslaxo kale oo weyn oo iyaga dhibkay geysanayaan ka weyn ayaa lagu gaadhi rabaa ibliis ilaahay ma jecla abuurkiisana ma jecla qaabku u dhaqmayo babdigiisana ma jecla gaalabana ma jecla laakiin waxaa ilaahay u abuuray subxana wa tacala maslaxa ka weyn baa lagu gaadhiyo addoommadu ilahay ku kala saaraya subxana wa tacala waa sidaas wey marka marka qadaa waa qadaaga kawniga ah wax badanoo ilaahay uusan jeclayn wuu xukmiyaa wax badanoo uu jecel yahayna ilaahay waa qadaraa oo kaa dambe waxaa la yidhahdaa qadaaga sharciga baa la yidhahda marka waa qadaa sharciga midkan ilaahay marka wuxuu xugmiyey keligii inaad caabudaan oydan cid kala caabudin mabaadi dhowra aayadda kusoo aroorey koobaad ilahay keligii in la caabudo waa midda ujeedada aayadda uu meesha u kala hesho ta labaad waa xaqa waalidiinta waa in waalidiinta loo samafalo weliba waxaa si gooniya loo tilmaamay xilliga iyaga tabartooda intay dhammaato oy da- iyo duqnimo gaadhaan ay culays dusha kaa saaran noqdaan waxay u badan tahay xilligaasoo kale inaad qoonsato ood waxoogaa culayskooda dhibsato xaaladaasaa si gooniya looga dardaarmay oo ilaahi subxaana watacaala u yidhi haddii mid kamid a ah ama labadooduba da- iyo duqnimo agtaada ku gaadhaan ha dhibsanin hadal ay dhibsadaan ha ku odhanin hadal la dhibsado waxaa ugu yar baa la yidhahdaa carabiga oo ruux kugu yidhaahdo uffin waa hadal la dhibsado ugu yar waay wasaa daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa hadal ka yar hadduu jiri lahaa oo la dhibsado ilaahi subxaana watacaala waa sheegi lahaa kii ugu yaraa baa laga cabiray sidoo kale hadal ay dhibsadaan yaysan kaasoo fulin ficil ay dhibsadaan yuusan kaasoo fulin walaa tanharhuma wuxuu leeyahay ibnu kaiir wuxuuna kasoo guurinayaa cadabna rabaca nahriga waxaa laga wadaa buu leeyahay ficil aad ku guulguulayso ood ku xumaynayso iyadana yuusan kaasoo fulin oo masalan inaad ku gacantaydoo kale gacantana saa ku tirahdo o kale sida uu leeyahay cadabna rabaca inaad gacanta saa tidhaahdo oo kale ama waxoogaa si ay yaro kala haysanayaan aad ku kacdoo kale markii laga reebay hadal xun iyo ficil xun inay kaasoo fulaan oo ay aad ku tidhaahdo ayaa waxaa haddana laga dambaysiiyey hadal wanaagsan dheh hadalkii xumaa haddii lagu diiday hadal wanaagsan ficilkuu xumaa haddii lagu diiday maxaa laguu ogolyahay yahay waqfid lahumaa janaaxa dulli garabka u dabci garabka u dabci waxaa laga soo qaatay yidhahda shimbirtaa markay ilmaheeda ay ku dul fadhido ama ay dushooda kusoo degto ama ay macnaha waxa weyaan ay wax siinayso ayay garbaha u raaricisaa garbaha macnaha waxa weyaan saas u fidisaa iyadoo weliba aada u nuglaynayso kakanaantiiyo ad adaygiyo dhan bay ka saari marka waxaa laga wadaa dabeecadaada iyo akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga wixii adayg ku jiro o dhan intaad ka saarto wax dabacsan ka dhig waalidiinta markaad la tacaamulayso waalidiinta markaad la tacamulayso u duceeyo waxaad tidhahdaa ilaahu u naxariiso say ii ay barbaariyeen waagaa yeeraa ilan adigoo waxba ahayn haawan oo yani waxa wey waxba aan qabsan karin oo haddii meeshaa lagu dhigo iska bakti oo aan biyo agtaadayaan la raadsan karino yay kusoo koriyeen oy meeshaa kaasoo qaadeen maanta waxaa kula gudboon tii oo kaleeto inaad mariso macna tii oo kale ilaa ilmaha hadda ku laabteen adiguna xoog baad leeda meeshay kaasoo qaadeen bay yaallaane ka qaad baa lagu leeyay macna nusuus badan baa marka kuso arorta waa xaqa labaad ee ilahay xaqiisa ku xigay subxana watacala xaqullah oo ka ugu horeeya xaqulwaalideyn buu ilahay ku xijiyaa subxana wa su-aal aaway xaqii rasuulku sal alay waslam soo xaqa waalidiinta kama weyne xaqii rasuulku waa ka weyna xaqa waalidiinta lama sheegin qur-aankana inta badan xaqa ilahay marka la sheego xaqa alwaalidiin baa lagu xijiya oo xaqii rasuulka xagee la geeyey ya waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu xaqa ilaahay bay ka mid tahay xaqa rasuulku salawatulli waslamu aleyh saas maxaa yeele ilaahay cibaadadiisa lamaba caabudi karo ilaa rasuulka raacitaankiisa mooyaane salawatullah waslamu caleyh marka xaqa alle iyo xaqa rasuulka waa isku mid xaqa kusoo xigaa wuxuu yahay ee xaqa addoommada ka mid a xaqa waalidiintu ay leeyihin nabigu sal lay slam xadiis saxiixuu ku tilmaamay waalidiinta ridahooda ayaa ilahay ridihiisu ku jira cadhadoodana cadhada ilahi wey subxana wa tacala waaba saasba amaad ama ilahay haddaad doonaysa inaad ka caraysdisana waalidiinta ka caraysi haddaad doonaysa inaad ilahay raalligelisana waalidiinta raalligeli saas wey markii intay nool yihiin waxaa la doonaya dhaqankaa fiican lagula dhaqo markay geeriyoodaan xataa waxaa la doonaya in loo baarinimo sameeyo oo markay geeriyoodaan xataa baarinimadoodu ma dhammaanayso waxyaalaha leeyihi waxaa ka mid a ah, maalan nabiga sal lay slam nin baa u yimid wuxuu yihi nabi anagoo nabiga la fadhina sayid bn saacidi ninkaasaa warinay anagoo nabiga la fadhina ayaa nin baa u yimid buui markaasuu yihi rasuulka ilaahay labadaydii waalid markay dhinteen kadib wax dambe oo intay iyagoo qabriga ku jira waxaan ugu baarinimo samayn kara ma jiraan markaasuu yidhi ha uducee buui ducadu waa ko talabaad ilahay inaad dambidhaaf uweydiiso ilahay u dambidhaaf ta saddexaad ballankoodii iyo dardaarankay ka tageen inaad fuliso ta afraad qaraabadii iyaga uu lagu xidhiirin jiray oo iyagu markay joogaan uula soo dhaweyn jiray iyagu markay dhinteenna la halmaamay inaad qaraabadaa xidhiidhiso taqriiban waa qaraabada xaggooda ka imaanayso ta shanaadi waxa weeyaan saaxiibadood labadaa waalid saaxiibaday lahaan jireenna ayagana inaad wanaag u samayso kullu dalika waxay ka yimid yihiin waxyaalaha waalidiinta markay geeriyoodaan kadib loogu samafali karo wanaagga loogu samayn karay waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xugmiyey wuxuu amray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyo cid kale inaydaan caabudin wabilwaalidayni waan tuxsinuu alla amray inaad u samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal ilaa yabluana hadii ay gaadhaan haddii uu gaadho cindaka agtaada alkibara da iyo duqnimo axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadooduba falaa taqul ha odhanin lahumaa labadooda uffin hadal xun ha ku odhan oo qoonsadaanoo ka xanaajiya walaa tanharhumaa hana guulguulino ficilka ha ku guulguulin iyo afka toona waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qawlan hadal u dheh kariiban oo wanaagsan hadal wanaagsan ku dheh waqfid raarici lahumaa labadooda janaaxa dulli yani garab dabacsan dabacsanaan garabkeed u raarici min araxmati naxariis daraaddeed ma aha cabsi aad ka cabsanayso iyo hunguri aad wax ka hungurinayso ama wax ku siiyaan aad daraaddeed garabka ugu raaricinayso ee waxaa la leeyahay min araxmati naxariis daraaddeed naxariis waa waalidiintaayo naxariistay kaa mudnaayeen si daafica kugu xambaaraya waa inuu kaa noqdo macna waqul waxaad tidhahdaa rabbii rabbigayow irxamhumaa u naxariiso labada waalid kamaa rabbayaani kamaa rabbayaani sidii ay ii koriyeen sagiiran xaalan haa mid yar waagaan yaraa siday ii koriyeenba ilaahay ugu naxariiso waxyaalaha shareecada islaamka iyo diinta islaamku ay goonida la tahay ummadaha kale ee gaalada ah ixtiraamka inta la-eg weligiin yaa lain keeni maysaa dadkan hadda aan ka daba foofnay ee laynooyn karila war ka hara laynooyn karila gaalada aasatan reer galbeedka mujtamacaadkooda iyo bulshooyinkooda haddaad dhaqankooda ufiirsataan waalidiintu adnaa ixtiraamku wala adnaa ixtiraam bal ilmuhu maalinkuu dhasho oo la geeyo guryaha xanaanada caruurta waalidku inuu soo booqbooqdo mooyaane wax kale uu geysana ma jirto maalinkuu xoog yeesho oo uu gaado sideed iyo toban jir gaar qaangaarka iyagu meesha ay u yaqaanaan waaba dhaqaaqayba ninka ugu baarisan waa ninka xilliyada holideeyada iyo munaasabaadka hooyadii usoo dira walaal waxoogaa ubaxa uu ku dhex jiro oo yidhahda intaas hooyadaa ku xusuus waa ka ugu baarisa galbeedka carruurtooda islaamkuna wuxuu leeyahay anta wamaaluka liabiika adiga lafahaaga iyo xoolahaagaba aabbahabaa kule adiga xoolahaagaba aabbahabaa idinlaho mulkigiisa aad tihin soo laba sharciya aad u kala fog maaha atastabdaliina aladi huwa adnaa biladi huwa khayr war ma labadaasa marka wax laisku bedeshaa waa inkaari degalaa hada bilahi sal allahu waslam cala nabiyina maxamed ala ali sabi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh